رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli rawdat alanwaar ayaan ku jirnaa iyo kitaabkii siirada cumrat alxudaybiyana waanu maraynay waxaa noogu soo dambeysay muslimiinta markuu rasuulku ugu bishaareeyey inuu riyo ku arkay ayagoo xaramka galay oo dawaafaya aaminiinna ah qaarna gaabsanaya madaxooda qaarna xiiranaya in arrintu isbeddeshay kadibna la hor istaagay oy mushrikiintu diideen inay muslimiinta u fasaxaan inay markaa maka gudaha u galaan rasuulka iyo qoraysh ayaa waxaa ka dhex socday mufaawadaad erge ayaa markaa laysku dirgiraayey marba erge ayaa markaa u imaanayay lisay humma intaa ka bacdi ursiluu waxay u soo direen calaa waxay u soo direen rasuulka curwat ibni mascuud curwa ibni mascuud ninka lagu magacaabo ayay u soo direen athaqafiy ee reer thaqafi ahaa reer haqiif markaa ahaa fa jaa'a waa uu yimid wa kallama waa uu la hadlay marka rasuulka rasuulka ayuu la hadlay faqaala lahu rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam curwa wuxuu u yidhi midla maa qaala libudayl wixii budayl uu ku yidhi oo kale ninkii budayl ahaa wixii uu ku dhahay oo ah annagu dagaal uma socono waxaanse u soconaa inaan cumraysano quraysh naga gaarsiiya hadday noo oggolaadaan waa sidii la rabay haddayse na hor istaagaan waa dagaalamaynaa ilaa qoortu go wuxuu yidhi waa curwe ay muxamed muxamedow ay muxamedun muxamedow ara'ayta waxaad iiga warantaa low istacsalta haddaad jirid goyso qowmaka qoomkaaga oo aad baabi'isa macnaha fahal samicta ma maqashay biaxadin axad oo min alcarabi carabta markaa ka mid ah axad carabta ka mid ah ixtaaja jilid gooyey oo baadi'iyey ahlahu ehelkiisa qablaka adi hortaada taariikhda balgabaal u fiiriyo qofqodtolkiisii baadi'iyey ma jiraa wa in takun ilukhraa ta kale hadday dhacdo oo adinka laydin baabi'iyo lagaa adkaado ayl haziimu ula jeedaa jab hadduu yimaado oo aad jabto bika adiga fa innii anigu araa waan arkayaa xawlaka gaarkaaga inay dhooban yihiin awbaashan aan hal qabiil ahayn oo laysku kaa keenay ilan saxaabadu qofba meel buu markaa ka yimid sideed waxaan gaararkaaga ku arkaa buu yidhi kuwo isku keenkeen ah oo minannaasi dadka ka mid ah jadiiruuna ku habboon an rukuuka inay kaa tagaan wayafiru ayna kaa cararaan haddii hasiimo kugu dhacdo oo jab kugu dhaco dad isku keenkeen ah ayaa gaararkaaga jooga haddii dad dib ku yimaado qof kasta meeshuu ka yimid ayuu markaa u cararayaa fa qaala wuxuu yidhi lahu curwo wuxuu ku yidhi abuubakar abuubakar baa hadalkii ka kululaaday abuubakar baa hadalkii ka xumaadoo wuxuu yidhi umsus dhuuqdhuuq buu yidhi waxaad moogtaa badara laabta laabta kintirkiisa uu dhig buu yiri macnaha badarka waxaa loola jeedaa marka la gudahayo meel yar oo la gooyaa jira taasuu markaa ula jeedaa wiilashana yuud baa la yidhaahdaayo waa qolofta dakarka ka soo raaraacda ee la gooyo marka markaa la gudaayo marka badar eh, badara laabta laabta xubinkiisa taranka ah khaasatan inta badan dabarkasaan hadda tilmaama dumarka loo isticmaalaaye cay kulul ayuu markaa yidhi waa wax aad u xanuun badan inan abuubakar wuxuu aad uga xumaaday waad kala carari doontaan ma annagaa ka cararayna buu yidhi anaxmi ma annagaa nafiro cararayna canhu xaggiisa ma rasuulka muxamadan ka ordaynaa laata gintirkiisa ama diibkiisa dhuuqe falam yastadic ma uusan awoodin curwa an yaridda inuu jawaabo calaa abii bakr abii bakr inuu jawaab u soo celiyo saan abii bakrin ilayhi uu curwa u qabtay darteed min qablin horay qoray ayuu ixsaan ugu galayoo ninkaa curwa ibni mascuud la yidhaahdo ixsaan loo galay buu jira ayaa jira oo abuubakar uu galay taas asagoo fiirinaya caydan kulil ee la caayey ma uusan aarsanin wa kaana curwa curwa wuxuu ahaa markuu hadlahayey ya'hudu mid qabtaa lixyata alnebiy nebiga garkiisa sala allahu calayhi wasalam curwa wuxuu qabanayay mar hadlaayo garka rasuulka xiina yukallim markuu hadlaayo rasuulka waxaa hortiisa taagan muqiir ibnu shucba la yidhaahdo kufidaad buu wataa iyo seef fa kaana muqiirata wuxuu ahaa bishucb yadahu gacantiisa binacli sayf halka ay marwaa akhir yaddaka ka dhaqaaji gacantaada calaa lixyati rasuulillaahi rasuulka alla garkiisa sal alla calah wasalam curwaa markuu rasuulku andhehe ninka la yidhaahdo haa curwa bni mascuud ayaa mar kastuu nebigu la hadlaya garkuusaa uga qabanaya garkuusaa ka leeyahay ila nebigu gar weyn buu lahaa marka kadibna muqiir ibnu shucba ninka la yidhaahdo gacantuu uga dhufanayaa seefta galkeeda uu leeyahay ka dhaqaaji gacantaada akhir yaddaka ka degdhig gacantaada can lixyati rasuuliillaahi rasuulka alle garkiisa sala allahu calayhi wasalam faqaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii curwo ahaa ayo wadarun ayo wadarun ballan bix ballan bixihiyow kii ballanfurka badnaayow alastu sawmiihi ascaan mid ka shaqaynahayay fii qadratiballanfurkaagii ninkan qoryo lagu magacaabo ibnu shucba oo hadda dhahalay qowman qoom buu dilay wa akhada amwaalahum maalkoodii buu ka soo qaatay uma jaa'a wuu yimid nebiga fa aslama markaasuu islaamay ayaa intay aamineen ayuu markaa dilay qisadheer bay ahayd maalkii uu ka soo qaatay wiinayaa dilay rasuulku isagoo islaam ah falam yaqbal minhu rasuuluullaahi rasuulku kama aqbalin ninka lagu magacaabo ee mugiira ila alislaam islaamnimo maahane islaamnimadaadii waa kaa ogolaaday buu yidhi amaa xoola aad soo qaaday ma rari shaqati ma lihi dadkaas aad soo dishayna beri baan ka hayd dhahay rasuulka wa kaana curwa wuxuu ahaa yascaa mid ka shaqaynayay fii daalika arrintaa dadkaabuu ka xalinayay arrintiisa fa ashaarat biqadratihi ballanfuryadiisii buu ishaarayaa ilaa haadi alqadiya qadiyadan ee tan ah wara'a wuxuu arkay curwa tacdiim saxaaba saxaabada weynayntooda lilnebiyi nebiga ay weynaynayaan sal alla calayh wasalam intuu meesha jooga sida nebiga loo ixtiraamayo oo looga dambeeyuu arkay falammaa rajaca markuu laabtay qaala liquraysh wuxuu laqad wafadtu waxaan wafdi ugu tageen u wafdiyey cala almuluuki boqorada korkooda calaa kisra wa qaysar wanajaashi inta waan u wafdiyey waan u ganay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yiri curwa maa ra'aytu ma arkin melikan boqor yucadimuhu ay weynaynayaan asxaabuhu asxaabtiisa maa yucadimu asxaabu muxamadin muxamadan sida nebi muxamed asxaabtiisa ay muxamed u tacdiiminayaan ay u qadarinayaan oo ay u qiimaynayaan weli ma arkin boqor loo qiimaynayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartay intanahana ma xaakoonayo nuhaamatan xaaqo ilaa waqacad waxay ku dhacaysaa fii kafi rajulin nin gacantiisa oo nin ayay ka mid ah fadallaka wuxuu marmarinayaa biha xaaqami wejha wejigiisii iyo wajildahu maqaarkiisa oo dhulka ma gaarayso ninbaa soo qaabanaya markaasuu korkiisii wejigiisii marinaya waidaa amarahum hadduu amru amar siiyana ibtadaruu way degdegayaan amrahu amarkiisa inay fuliyaan waidaa tawada'a hadduu weyse qaata nebi maxamed kaadu waxay sugayaan saxaabadiisa yaqatatiluuna inay ku dagaalamaan calaa wuduu'ihi niyuu ka weyse qaatay niyii ka hooray kiibay markaa ku dagaalamayaan waidaa takallama markuu hadlayo khafaduu hoos bay u dhigayaan aswaatum codkooda cinda waqtiisa way raaricinayaan oo kiisay dhegaysanayaan wamaa yuxibbuuna ku taagi maayaan ilayhi maxamed xaggiisa annadara daymada tacdiiman lahu qadarin iyo weynaynayaan darteed waqad carada calaykum wuxuu idiin soo bandhigay muxamed khidatu rushdin khida iyo baduuhaa ka aqbala buu yidhi hadalkan uu idiin keenay hadal toosan waayee haddaba ka aqbala wa khilaala almufaawadaat hadal intii lagu dhex jiray mufaawadka wa khilaala almufaawadaat intii wadahadalka uu socday gudihiisa tasallala waxaa soo sii si dhuumashaa ku soo galay fi lleyli habeenkii daa'ifatun koox oo min shabaabi quraysh quraysh dhallinyaradeeda ka mid ah attaa'ishiina ee taa'ishiinta markaa ahaa kuwa fudaydka u saaxiibka dad waxaa jira iska fududba wadahadalaa socdee bal may sugaan dad waxaa jira gacanta ay ka horayso weliga akhyaar meel ma u dirtay markii akhyaartu cabaar ay hadasho ku inkaar qaboo soo gooda markii la heshiin rabo madba yeelaayba gacan ayaa jira xaalad noocaas oo kale ah wilishii ahaa ee dhallinyarada ah aطaa'ishi sabcuuna aw amaaniina toddobaatan ama siddeetanna way ahaayeen fa habatuu way soo hoobteen min jabali tanciim tanciil jabalkeedii bay ka soo hoobteen ilaa mucaskari lmuslimiin muslimiinta meeshii ay deganaayeen ay markaa u soo hoobteen wa araaduu waxay doonayeen bidaalika arrintaa alqadaa'a inay ku afjaraan calaa muxaawalaati sulxi heshiiska muxaawalaadkiisa iskudayga heshiiska la rabo inay nabiga iyo quraysh ay galaan inay afjaraan oy hal mar intay kays ugu tagaan nebigii inta la socotaba ay markaa baabi'iyaan walaakina almuslimiina laakiinse muslimiintii ayaa alqow calayhim waxay ku dhigeen korkooda alqabda qabqabasho toddobaatankoodii ama siddeetankoodii halna kama baxsan waa la soo wada qabtay uma atlaqahum kadibna wuu sii daayey annabi nabiga sal canhum waana iska cafiyey wuu saamaxay rasuulka fakaana lahu aar kaana waxaa u sugnaa lahu kaa ahari raad calaa ilqaa'i in lagu tuuray alrucbi argagax fii quluubi quraysh quraysh qalbiyaalkooda nimankoodii soo baxee dhallinyarada ahaa ee u soo galay ee rabay inay baabi'iyaan oo gacanta lagu dhigay waa kow waa argagax haddana in la sii daayey waa sharaf kaloo nebigu leeyahay iyo cabsi xaggooda ah iyo wanaylihim u iilashadoodii ila sulxi sulxi ay markaa u iishaan way ku qasban yihiin marka inay heshiis ogolaadaan wa fii daalika arrintaasuu anzala allah ilaa wuxuu ku soo dejiyey qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii sarreeye ahaa wahwa ilaahay alladii macbuudkii waaye ka faceliyey aydiyahum gacmahooda cankum xaggiina waaydiyakum gacmihiinana canhum xaggooda ka celiyey ay waxay isku soo dayn inay idin baabi'iyaan ateenoo maadan dilinin ilaah baa idin waafajinaad cafisaan wa gacmihiinana canhum xaggooda ka celiyey bibatni makkata maka gudaheeda min bacdi an adfarakum calayhim markuu ilaahay korkooda idinka guulsiiyey kadib cuhmaan ibni cafaan rasuulan rasuul waaye cuثmaan ibnu cafaan oo yursalu la diray rasuulan rasuul asagoo ah ilaa quraysh iyo wa baycatu ridwaan baycadii lagu magacaabayay baycatu ridwaan waxiina idin wakhtigaas qarara rasuuluullaahi rasuulku wuxuu go'aamiyey ee uu go'aan ku gaaray irsaala rasuulin rasuul inuu u diro ilaa qurayshin qoraysh macnaha ergo say ayagu ragga u soo gudi jireen oo kale inuu asaguna diro kaasoo yu'akkidu u adkeeya u adkeeya lahum ayaga annahu nebigu maa jaa'a inuusan u imaanin ila lilcumrati cumro maahe wax kale inuusan u imaanin faarsala cuثmaan ibna cafaan buu diray radia allaahu canhu marka hore cumar buu diray cumar ka cudur daartay mandiqadaa tolkeyga kuma xoog badna buu yidhi cuثmaan baa ku xoog badan dadkoodee cuثmaan u dir wa amarahu wuxuu amray rasuulku aydan sidoo kale an ya'tiya inuu u tago cuثmaan almustadcafiina dadkii mustadcafiinta ahaa la gumaysanayey oo min wاlmuؤminiina wاlmuؤminaat wiilashii mu'miniintii gabdhihii mu'minaadka ka mid ahaa oo bimakata maka joogay inuu u tago fayubashiruhum inuu ugu soo bishaareeyo biqurbi اlfatxi guul inay soo dhowaatay fatxi inuu soo dhowaado maka la furan doono la badbaadin doono taa markaa inuu ugu bishaareeyo wa ana allaha ilaahayna mudhiru inuu muujinayo korna uu u qaadi doono diinahu diinkiisa xataa laa yastahfii ilaa waka gudaheeda axadun axad biliimaani iimaan inuusan qarsanin dad iimaankooda qarsanayaa jiray weli waxaa imaan doonta qof kasta iimaankiisa inuu bannaanka soo dhigo wadakhala wuu galay cuhmaan radia allahu canhu fii makka maka ayuu galay fii jiwaari abaan bin sacad alumawiyi jiwaaradiisuna markaa ku galay iskama geli karo waa inuu qof ku tiirsanaadaa nin araan bin saciid alumawi la yidhaahdo ayaa badbaadiyeyo jiwaaradiisii uu markaa ku galay fa balaqa wuu gaarsiiyey alrisaalata dhambaalkii ayuu qoraysh gaarsiiyey wa caraduu calayhi waxay u bandhigeen korkiisa an yatuufa bilbeyti inuu asagu beytka dawaafo cifmaan markuu u galay oo fa balaqa uu gaarsiiyey alrisaalata risaaladii ee uu yidhi saas ayuu nebigu doonaya xaaladdaasaa markaa markaa u jirtaa arrimooyin fara badan oo noocaasoo kale oo nebigu uu u diray ayuu markaa u sheegay mar allaala markuu u sheegay oo dhambaalkii rasuulka uu gaarsiiyey ayaa waxaa dhacday inay dhaheen haye iska gal adi tawaaf marka adiga gal ee markaa tawaaf bay markaa yidhaahdeen wacaraduu calayhi an yatuufa bilbeyti faabaa wuu diiday cifmaan wuu diiday an yatuufa inuu tawaafo wa rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalamna mamnuucun loo diiday nebigii oo bannaankaa taagan seenta tawaafayaan buu yidhi ma ii cuntamaysaba waayo ayagu waxay rabeen inuu iska sii tawaafo ay markaa ay shir galaan oo ay ka shiraan wixii markaa ay ka samayn lahaayeen waxabasad e, qurayshun qorayshi way xabaastay cuhmaan radia allaahu canhu waxaa dhici karta xabaasitaanka u dhiibaan oo wixii go-aan ay ku gaareen walacallahum waxaa laga yaabaa araaduu inay doonayeen an yatashaawaruu inay tashtaan fii maa baynahum gudahooda inay bal dhexdooda ka tashtaan wixii go'aan ah ee baan loogu diibi lahaa muxamed taasay u xabbaaseen uma bacdi yursiluuhu ay diraan maca aljawaabi asagoo jawaab wada wa shaaca waxaa ku faaftay bayna almuslimiin muslimiinta beynkooda annahu cuhmaan qutila in la dilay cuhmaan waa la dilaa suuqa soo gashay wa qatlu rasuuli erge la dilo yacni aliclaan can ilxarbi bay ka dhigan tahay ergada lama dilo laba waddan hadday dagaalamayaan haddii erge la diro xagga ay tagaan erge inta laga soo diro inta yimaadaan far lama saari karo erge la dila waxay daliil u tahay dagaal maan rabnaa macnaheedu waa sida marka erge la dilana wa qatlu rasuuli qof erge waxay u dhigantaa iclaan can ilxarbi iclaan la ogeysiya dagaal falamaa samica markuu maqlay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam daalika arrintaa in cismaan la dilay qaala wuxuu yidhi laa nabraxu wuxuu yidhi nebiga laa nabraxu ka zuuli mayno xataa nunaajiza ilaa aan kala baxna alqowmi qoomka halkaanaan joogaynaa laa nabraxu biximayno ka zuuli mayno inaan halkaa joogno xataa nanaajiza ilaa aan kala baxnoon dagaal ku kala baxno alqowma qoomka wadaca annaasa dadkii buu u yeeray nebiga wahwa asagoo geed hoostiisa jooga an yubaayicuuhuu inay kula mubaayactamaan cala alqitaali dagaal fafaarad naasu dadkiiba u soo degdegay ileyhi rasuulka xaggiisa sinay maca xamaas qiiro aydu ay jirto ayadoo aad u xamaasaysan cala almowti geeribay kula mubaayacoodeen wa calaa an laa yafiruu yaynaysan cararin wa akhada rasuulu rasuulku wuu soo qaaday ixdaa yadayhi labadiisa gacmood mid ka mid ah ukhraa tii kaluu ku kor qaaday oo saas ugu qabtay wa qaala wuxuu yidhi haadihi tanna can cumaan waaye radia allaahu canhu asagoo maqan buu la mid yahay cooday cumaan radia allaahu canh wa qaala haadihi can cumaan walama intahat ilbaycatu baycadii markay dhammaatay oo baycadii ay dhammaatay jaa'a cumaan cumaan ayaa yimidba oo socda waa kanaa ninkii waa la dilay la dhahaayey oo socda ayaa yimidba cifmaan ayaa markaa yimid oo markaa socdoo lugihiisa ku socdaa wax dhib ahna aan markaa jirin dhib ahna uusan markaa jirin ayaa cifmaan baba soo galayba meeshii radia allaahu canhu waanzala allaahu ilaahayna wuu soo dejiyey fii fadli haadihi albayca baycadan ee tana fadligeeda wuxuu ku soo dejiyey aayad laqad radia allaahu ilaahay wuu ka raalli noqday can ilmu'miniina mu'miniinta xaggooda id yubaayicuunaka wakhtigii ay kula mubaayactamayeen taxta ashajarati geeddii hoosteeda wixii qalbigooda ku jira buu ilaahay ogaa dhammaan kun iyo afartii boqol ee qof ee nebiga markaa la socotee baayacadda la gashay kulli ilaah raalli buu ka noqday subxaana wa tacala ahlu janna wa minhunna meesha ayaa sunyad waxaa loogu magacdaray oo loogu magacaabay haadihi lbayca baycadan ee tan ah bibaycati ridwaan ayaa markaa loo bixiyey waatay saxaabadu dhaheen inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan idinku waxaad dhahdaan ee fatxu maka laak xudaybiya laakiin ayadaa sabab u noqotay caqdu sulxi heshiiskii oo la buntay heshiiskii waa markaa la guntaya oo la kala gelayaa wa samicad way maqashay qurayshun quraysh waxay maqashay bihaadihi albayca baycada ayada ah baycada ay muslimiinta nebiga la galeen ayay maqleen fadaakhilahum waxaa galay rucbun cadiim argagax weyn aad bay markaa u argagaxeen waasracuu waxay isku degdegeen biirsaali suhayl bin camr inay soo diraan licaqdi sulxi si heshiis loo gunto si heshiis loo gaaro labada dhinaca ayay u degdegeen waayo marka hore ayagoo cabsi waa iskaga jirtay way iska cabsanayeen waxoogaa bbijis ay ka ahayd iyo muslimiinta u guuguula maahee markasta way ogyihin in laga gacan sareeyo waxay soo direen ninka lagu magacaabo suhayl ibni camr licaqdi sulxi usoo soo u yimid watakallama wuu la hadlay awiilan in dheer buu hadlay xataa qabila minhu ilaa uu ka aqbalay xaggiisa rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam ashuruud alaatiya shuruudaha soo socda weli markuu meel dheer ka arkay rasuulku yihi waa ninka ninka soo socda suhayl ibni camr suhayl miya arrinta may sahlanaanta wuu nabiga sala allah calah wasalam arrintu way sahlanaanaysaa kow shuruudaha waxaa ka mid ahaa ana arasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam yarjicu inuu laabto maca almuslimiina muslimiinta asagoo la jiraa haada alcaam sanadka asaga ah waa sanadii lixaadii hijrada inuusan maka gelin walaa yadkhul maka maka uusan gelin wayadkhulaha uu soo galo alcaama alqaabil sanadka xigay oo sanadka soo socda dheh oo fa yuqiima biha uu ku nagaado alaaata ayaamin saddex maalmood walaa yakuuna uusan ahaanin macahu micigiisii xagga hubka ila sayfa seef maahane oo filqiraabi galkeeda ku jirta sanadkaas wax kasta oo dhaca inuu laabto nebiga waxay ka cabsanayaan wejigarax qasab buu ku galay ay weydiinayaan bi moxamed dhaafay si aan markaa loo dhihin sumcadeeda in loo ilaaliyo uu iska noqdo sanadka xigana uu soo noqdo saddex maalmoodna uu joogo markuu cimraysta kadib saa darteedna hubka oo seefta keliya galkeeda ku jirta qiraabkeeda in lala soo galo labo tuudacu in la dejiyo alxarbi dagaalka waa joojin bayna alfariiqayn inay ka dhacdo labada fariiq cashara siniin toban sano sanadkaa la joogo ee lixaad ilaa toban sano oo soo socota inaan la dagaalamin saddex man araada qofkii doona an yadkhula inuu galo fii cahdi muxamed muxamed axdigiisa dakhala fiihi inuu geli karo waman araada qofkii doona an yadkhula fii cahdi qurayshna dakhala fiihi xaaladdu saasay markaa ahayd oo arrintaasaa markaa jirtayoo man araada qofkii doona an yadkhula inuu galo fii cahdi muxamed muxamed ballantiisa sal alla wasalam dakhala fiihi inuu geli karo waman araada qofkiisa doona an yadkhula inuu galo fii cahdi qurayshna dakhala fiihi ha galo oo wuu geli karaa ood qabiilooyinka yaryarkee meelaha degan qofkii raba safka maxamed inuu ka soo jeesto nebiga waa la ogol yahay heshiiskuu ka mid yahay ku jiraa qofkii quraysh la saftana asagana saasoo kale taasaa markaa ahayd afar midda afaraad manintaja'a qofkii magangala oo aada oo min qurayshin quraysh ah ila almuslimiina muslimiinta xaggooda aada yaruduu inay u soo celiyaan almuslimuuna min quraysh loo soo celiy aladii buu aaday laa turaddahu quraysh quraysh inaan loo soo celinin inaysan u soo celinin ila almuslimiina muslimiinta qodobkan aad buu xasaasi u ahaa waa qaraaraa ilaa saxaabadu ay diideen ay dhaheen seen dulinimo ogolaanaynaa kii annaga naga taga see mtaqaanaa aan loo soo celinaynin kii ayaga ka yimaadan see u celinaynaa dhaafuu dhahay nabiga qofkii annaga naga tagoo diinkeena naca umama baahninba kiise ayaga ka soo baxa haddaan celino ilaahayaa makhraj iyo faraj u furi doonee uma intaa kadib dacaa wuxuu u yeray nabiga caliyan cali waamlaa calayhi wuxuu u yeriyey yaktuba inuu qoro bismi illaahi araxmaan heshiiska waa la qorayaa faqaala suhayl wuxuu yidhi maa nadri maraxmaan raxmaan wax la dhaho maba naqaanba maa maxay raxmaankaad sheegayso raxmaankaad sheegaysa waa maxay uktub qor bismika allaahumma saa qor bay dhaheen biismika allaahumma faamarahu rasuulu ullaahi rasuulku wuxuu amray an yaktuba inuu qoro daalika arrintaa bismika allaahumma qor baa la yidhi cali uma kadib amlaa wuu yeeriyey haada kan maa waaye saalaxa uu la ballantamuu kula heshiis galay calayhi korkiisa muxamed oo rasuulullaahi intaa markuu maraayey qaala suhayl wuxuu yidhi low naclam haddaan ognahay annaka adiga rasuulullah inaad tahay ma sadadnaaka can ilbeyt beydkaba kaama jeedin lahayn kaama hor istaagi lahayn walaa qaatalnaaka mana kuula dagaalami lahayn walaakiin uktub maxamed ibni cabdillaah saa qorkii qor faqaala wuxuu yidhi nebiga inii anigu rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay baan ahay wain kadabtumuunii xataa haddaad i beenisaan wa amara caliyan cali buu amray an yamxuwa inuu tiro daalika arrintaa rasuuluullah ah wayaktub uu qoro muxamed ibni cabdillaah faimtanaca can cali waa diiday marka can ilmaxwi tartarkuu diiday rasuulka alla soo kudhici kartaa buu dhahay haddaan bismillahi raxmaan raxiim agay uga tanasulnay oon tirtirnay maxamed rasuulullah maan tiraynaa haddana tiri maayo buu dhahay waxay rabaan ha keenaano famaxaahu wuu tiray sala allah alay slam nabiga biyadihi gacantiisa ashariifata ee sharafta lahayd wa kutibat waa la qoray nuskhataani laba waraaqadood nusqatun warqadna liquraysh yaa qaadatay wa nusqana lilmuslimiin waayo fotokoobiye ma jirin soo maaha laba la qoray midna muslimiinta la siiyey midna waxaa qaatay base meesha inaad joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam